min ahlilcilmi dadka iyagu ahlucilmiga kaba mida oo miman madaa dadkii tegay ujeeddada waa dadkii aanu soo gaadhin culimmadii kaba horraysay ee muxadisiintii walaa miman duul kaba mida adrakna aanu soo gaadhno oo dadkii ula mucaasarooday kamaanaan maqlin annahu isagu dacana inuu duray fii haadayni alkhabarayni labadan xadiid waa kaa saxiixiisa kuba sugan iyo kan kale bukhaari la wadaagsadayba ee midna uu cabdullaahi bnu yaziid alansaari alkhadmi uu kaba wariyey abu xudayfe midna abu mascuud haddaba labadaa khabar wuxuu leeyahay canun baa ku sugan isaga saxiixiisana canun baa kuba sugan ee laakiin waa taa arrinta aan sheegayno halkan jawaabta annahu dacana fi haadayni alkhabarayni alladayna labadaa khabaroo rawaahumaa uu wariyo cabdullaahi bnu yaziid can xudayfata xudayfe uu ka wariye wa abi mascuudin abi mascuud uu kaba wariyey dacfi bidacfin dacfi uu ku duray bidacfin dacanadii bay ku tacalluqaysaa oo axad ahlucilmiga ka mida ama kuwii horaan noqoto ama kuwan aan soo gaadhnay haba noqotee maanaan maqlin oo daciifinaya ama duraya labadan xadiid dacfin fiihimaa ee iyaga dee uu dacfinayo labadan xadiid ama bidacfin fiihimaa iyaga kuba sugan oo xaggan samaac la-aantiiya waxyaalahaas dee wax kaloo lagu daciifiyaa meeshii may oo lee bal humaa labadan xadiid iyo wama ashbahahumaa waxa la mida weeye shabahaya ee sanoo kale dadde iyagu mucaasarooday hagaag isu soo gaadhay suurtagal ahayd inay la kul kala markaa kulmaan ay kala warinayaan iyagoon samaacii caddayn cindama man laaqaynaa ciddii aan la kulanee min ahlilcilmi dadka iyagu ahlilcilmiga ka mida agtooda bilxadiidi xadiidka cilmiga u leh oo bilxadiidi cilmiga ku tacalluqi haddaba labadaa xadiid bal humaa wamaa ashbahahumaa humaadan mubtaday noqonaysaa khabarkeedii waa inoo dambeeyaa weli ma dhicin bal humaa labadan xadiid iyo wamaa ashbahahumaa wixii shabahaya iyaguna sidoodaa soo kale kuba yimi cinda man laaqaynaa ciddii aan la kulannay agtooda ee min ahlilcilmi mantii bay bayaan noqon dadka iyagu ahlucilmiga ah kaba mid ah bilxadiidi xadiidka cilmiga u leh waa tan khabarkii min sixaaxi lasaaniidi asaanidooda kuwa asaanida kuwooda saxiixay kaba mid yihiin iyo wa qawiyiha waa iska dee adkayn un kuwooda xoogga leh oo iyadoo cantaasi ay kuba sugantoon samaac caddayn ayaa arrintan jirta daraaddeed mucaasaradan maca imkaani liqaa iyagoo ku kaaftoomayay labadan xadiidiya wixii la mid ahaa ay dadka ahlucilmi bilxadiid ay ugaba mid yihiin min saxaaxi asaaniidi qawiyiha oo yarawna waxaanay iyagu ku tegayaan ay qabaan dadka ahlulcilmi bilxadiid weeye ee aan laba kulannay isticmaala maa kii isticmaalkii ku camalfalkii nuqila la naqliyey bihaa ay asaniida lagu naqliyey ee lagu soo wariyey macnaa waxa weeye alcamalu bilxadiid aladi ruwiya bi hadi oo bihaadu labadan ee humaadii iyo wamaa ashbahahumaa baa inoo horreeyey labada iyo wixii la midka tan baa deeta ay noqotay axaadiis ay noqdeen haddaba axaadiisa caynkaasee sanadkan lagu wariyey ama asaaniiddan lagu wariyey sida labadan sanadan hayno waa cabdullahi bnu yaziid can xudayfa iyo cabdullahi bnu yaziid can abi mascuud iyo wixii la midka ahaa in lagu camal falo taas wal ixtijaaja iyo xujaysi bay iyagu arkayaan oy ictiqaadinayaan kuna tegayaan la xujaysto kollayna ixtijaajku waa ka acamsanyo dee isticmaalkiina waa camalfal ruuxu kuba camalfalo tanna waaba isagoo dee ama ha ku camalfalo ama kaase daliishanaya xujaysanaya wal ixtijaaja xujaysi bimaa kii la xujaysto atatimi timi weeye bima waa bilmacnaa bilmarwiyaati dhe waa waxyaalihii la warinayay ee ata timi ee asaaniiddaa ku timi weeye ee min sunanin sunnayaal iyo wa aathaarin aathaar ah min sunanin wa aathaarin bayaan bay maada u noqon e, atatna waa bacnaa bimaa marwiyaadkii ata timi ee maxay ku timi bi hadihi alasaaniid asaaniidan imika aan soo sheegnay kuba timi oo min sunanin sunan ah wa aathaarin aathaara marka sunanna waa jamcu sunatin aathaarna waa jamcu athar haddii aan aharkan idhaahno siday bacda fuqahaa lkhuraasaan iyo bacdigood kuba tegeen waa wixii mawquufaadka iyo maqduucaadka aathaar la yidhaahaa cadfigu wuxuu noqonayaa cadfi mugaayiruu noqonayaayo dee sunantiina xadii axaadiisii marfuuc ahayd bay inoo noqon ama wixii rasuulka ilaahay loo tiirinayay haddii laakiin aan nidhaahno aahaartu axaadiidta marfuucaanayna waa wax la warinaye waana qowlka raajixa ah atharka xadiidka marfuucaana waa la yidhaahaa in mawquufkii iyo maqduuciina waa la odhanayaa iyada marka caynkaasa dee waxaabay noqonaysaa de haddii sunnihiina aan ku khaas yeello sunnihii rasuulkii ilaahay cadfu caamin calaa khaas bay noqon ee eh, bal adigu wuxuu sheekhu leeyahay axaadiidta labadan xadiid cid dacnisay ma jirto laakiin dee kollay jawaab baa inoo horraysay oo iyada bal halkan waa run oo cidimay dacnin ee waaba saxaabi saxaabi kaba warinaya saxaabigu xataa iska daa saxaabi kale uu kaba warinaya hadduu rasuulka ilaahay kaba wariyo waxaanu ka maqlinna wuxuu ku xambaaray inuu saxaabi kale inuu ka maqlay asxaabtuna waa wada cuduuloo kaasi iyada ishkaal kama yimaado halkaasoo bal markaa maxalkii ixtijaajka way ka baxsanaanaysaa maxalkii dee nisaaca way ka baxsanaanaysaa gees kalena samaaca gaaraan haynaa ee bal markaa taasi welina waa inoo wadaan marka wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala wahiya hiyada imaka dee waxa uu sheegayaa waa axaadiista aan soo marray oo labadan xadiis ee cabdullaahi warinayo iyo wamaa ashbahahumaa oo wixii iyaga la midka ahaayee sidoodoo kale kuba yimi dee kollayna kol haddii ay waxaan caqli lahayn ay tahay mufradkii iyo dee jamaciiba damiirkan keliya unbaaba loo wada isticmaalayaayo wahiya markaa waa axaadiida caynkaas oo ujeeddadu ama labadaa isnaad iyo wixii la midkaa labadan isnaad iyo wixii la midkaay wamaa ashbahaha uu yidhi fii zacmi man xakaynaa ciddii aan soo naqlinay qowlahu qowlkiisa min qabli hore aan u soo naqlino waa kaa uu kolan muntaxil kaba cabirayay qowlkiisana qowl mukhtaraco musaxdatha uu kaba cabirayay kaas se uu sheeganayo zacmigana horaynu iyadoo dee malaa ficil ahaan iyo usoo aragnay waxaana yidhaahan halkan dee luqaadkii carbeed ee kala dunaan weeye ama lahajaadkoodii kala dunaa marka la eego manaadiqdii kala dunayd zada kuwa fadxiyaana carab way ka mid ahayn oo zacmi kuwa kasriyeyna reeraha carbeed barhkood baa saasa kuwa damin jirayna oo zucmi odhan jirayna ka mid bay ahayn intuba waa luqaadkii qabaaishii kala dunayd ee carbeed waxaanan hore usoo sheegnay inta badan waxa loo isticmaalaa waa waxaan la hubin ama laga shakisanya ama baadilka taasoo kalea loo isticmaalaa isaguna dee waa sheegashada ciddaa aynu soo naqlinay qowlkiisa hore usoo naqlinay dee se uu isagu sheeganayo waa kan yidhi cinda ahlilcilmi ama cinda man laaqayna min ahlilcilmi waa min sixaaxi alxaadiidi wa qawiyiha waxaanay arkayeen yarawna isticmaala maa nuqila biha walixtijaaja bima atat buyna soo yidhi laakiin iyadoo xaaladeedu taa tahay kan aan qowlkiisa soo naqlinay sida uu sheeganayo waahiyatun mid daciifay noqonaysaa ina samaac meeshii ma caddee can unbaa taalla samaac inooma caddee mid daciifay noqon oo muhmalatun la ihmaalinayo ujeeddadu hayru mustacmalatin muhmaladu aan baab camal iyo baab ixtijaajna loo qaadanayn bay noqon kollay nawowi wuxuu leeyay mala xaroonayd daciifatun inuu kaba cabiro waayo dee qolooyinkani ma laha aad bay u daciiftay wahyigu wuxuu keenayaa dacfi aad u adag dacfi badan bay leedahay malahay waa daciifun bay leeyihiin oo ama waxa weeyaanunoo dee xuj waan la xujaysanaynu bay leeyihiin laakiin aad bay u daciiftahay ma odhanaya malaa isagoo taa ka cabiraa roonaan layde bal wuxuu leeyahay iyadoo saa cinda ahlilcilmi arrinku uu kuba yahay isaga qowlkiisa marka la eego kol haddaan samaac inoo cadi jirin kol haddaan aragti ay is arkeen oo meesha riwaayo inoogu tumi jirin dee daciifay noqon lahaa imaamo daciif bay tahay bal taa jawaabteedna waan aragnay xataa yusiiba ilaa uu ka asiibayo waa dee isagu siuu sheegtay samaaca raawi ruuxan raawiga ah maqalkiisa uu maqlay caman rawaa ay caman rawaa canhu cidan uu kaba warinayo wax kaba maqlay ilaa uu kaba asiibayo weeye dee agtiisa daciifay ku tahay qowlkii ahlucilmigana kaasi maaha marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala walow dahabna haddaan u qasadno saasaan ku fasiraya macnaa aan doonno weeye amaan u qasadno nucadidu inaan tirino alakhbaara oo dahaba in madhaba fulanin oo kale waa suu saaxibu lmisbaax almunir ama aadu soo naqliyo kitaabkan waa k aadna u fiican qayima waana kitaab luqo dee kolleyna waana madbuuc walow kitaabku marka hore kitaab khaasa uu ahaayo kutub dhowra maya kitaab keliya oo kutubtaa shaaficiyadaee waaweyn kaba mid ah waa sharxu raafici alkabiir in kitaab adigu uu leeyahay khazaaliyo alwajiiz la yidhaaho ayaa waxaa sharaxay imaamkan weynee raafici ee isagiiyo imaam nawowi marka la israaciyo ahaa dadkii madhabtaba taxriiriya khaasatan mutaakhiriinta bal maalan kaas baa sharxay sharax weyn buu kuba sharxo asharxu lkabiirna ay kaba cabiraan fatxu fatxulcasiisna laba yidhaaho dee barhkood alcasiiz fatxu fatxulcasiisna laba yidhaaho sharxina maanta waa madbacaysan yahay sharaxaasna kollay dee axaadiis badanna waa daliishadaayo taasi waxay keentay aimo dhowr ah oo waaweyn inay axaadiistiisa takhriijiyaan dee ha ugu muuqasho badnaadeenba ibn mulaqin oo kitaabkiisii dhowaan la madbaceeyo toban mujarad albadru munir iyo xafnu xajar oo hore kitaabkiisa loo kan ha kaba yaraada sheekhiise atalkhiis alxabiir oo dee kutubta takhriijka kuwooda ugu mudan kaba mid ah waxaa kaloo haddaba imninkan luqawiga ah ee fayuumi ayaa wixii sharaxa kelimaad waqaca dhacay ama alfaadiya dhacay ayuu kuba sharxay laakiin muxuu iska noqday kitaab luqo gaar u socdo oo dee fawaa'idiisna ay badan tahay oo kale ayuu noqday walow dee marka hore wuxuu ku bilaabmay kitaabkan luqadiisii ay tahay oo wixii qariibkiisii alfaadihiisiina kuma sharxo markaasaa muxuu yidhaha isagu waxaa la yidhaha luqada dahaba madhaba fulaan maxaa la isticmaalaa marka idaa qasada qasdah wa dariiqatahu markau qasadkiisa u qasto ama dariiqadiisa raacuuba qastaa laga cabiraa dahaba madhaba fulaan marka waxaan leenahay imaka halkan walow dahabnaa haddii aan u qasadno oon doonnaba nucadidu inaan tirino alakhbaara aan koobno alakhbaara axaadiida alصixaaxa saxiixa cinda ahli lcilmi ahlcilmiga agtooda saxiixa ku ah oo miman kana mida waxyaalaha iyo axaadiida yahiinu daciifaya bizacmi hada alqaa'ili kan qaa'ilkaa sheegashadii miman sanbaa dee taala waa arrinta laanawowi kama hadlin imayso qadciyadna isna ma taaban oo kale sheekhan sheekh maxamed cali aadam oo kale oo dee kitaabka weli waxaan filayaa inuu wado dee dhammayntiisa warumahnayn lakiin isagoo aad u dhowdhow ama dee dhexaa gaadhan baan oga laakiin kolba qayb sooba saaro muqadimada oo dee laba mujalad uu sharaxeeda kaba dhigoo kale iyadna cibaarada oo dhe xagga luqadana uu kuma fiican yahay ma taaban ee kollay mimantan asalka man waxay u isticmaalaan wixii caaqila hayru caaqilkana haaliban maabaa loo isticmaalaa marka daahirku wuxuu ahaa halkan in la yidhaaho in axaadiistii akhbaartii buu sheegayaaye mimaa yahinu oo akhbaartaa iyadu ah ama ka mid ah waxyaalaha daciifaya bizacmi hada alqaa'ili kan qaa'ilkaa sheegashadiisa ku daciifaya oo daahirku taasoo ah laakiin maxaa jira luqada carabeed iyadoo maada la isticmaalo maxalkii manta ama suurooyin dee ay kollay tiriyaan oo iyadoo maal la isticmaalayo wax aqila loo isticmaalo taas dee waxa weeye ama waxaa kaloo iyadana dhacda man oo la isticmaalo qur-aankaabay kuba sugan tahay oo loo isticmaalo dee waxaan hayru caaqilo iyadana kollay suurooyin malaha dhowra ayay tiriyaan oo waxa weeye fa minhu man yamshi <laughs> dee calaa badnihi oo kale man yamshi dee wixina waa caaqil ma ahayn oo bal markaa taas oo kale iyadna way dhacdaa bal waxaan leenahay waa maxalladii taas ahayde asalku taasi haba badnaadee iminka axaadiistii bay mantani kuba dhacaysaa maan aragna shuraaxda walaa dee barhkood aanan u laamin laakiin midharhka aan sheegay waa saddexdaas baanan dee shaydu ama dee aanan kaba hadlin cibaarade cinda ahlilcilmi miman yahina ay mima yahinu waxyaalaha daciifaya ah bizacmi hada alqaa'ili kan qaa'ilkaa sheegashadiisa haddii aan doonno inaan tirino oo wa aan koobno lacajazna lowda jawaabteedii halkan weeye walow dahabnaada waatan tan lacajaznaa waan ka caajizi lahaynba can taqasii dikriha waa axaadiidta iyo akhbaarta saxiixaa laakiin ra'yigan haddii la qaato daciifka noqonaya ku-xeeldheeraanteeda iyo tatabuceeda iyo wa ixsaa'iha koobitaankeeda kullihaa dhammaanteed aan koobno kollay lahjadan adag iyo radintan aad u xooga badan ee uu sheekhu ciddii qowlka lahayd radeeyo waaba umuuraha kuba xambaarayo dee wuxuu arkay oo isaga u muuqday ama isagu u arkayaa haddii qowlkan la qaato axaadiid aad u badan oo saxiixayd meeshayna kaba baxayso oo axaadiid badan oo saxiix oo lagu camalfalaya inay meesha ka baxayso sunnihii qayb ka midii uu meesha kuba lumayo ama lagaga tegayo ayuu arko taasaa dee radintan iyo lahjadan adag iyo lahjadan adag uu isticmaaliyo kollay taas waa si dee uu bal matalan sunnihii uu ilaaliyo u daafaco oo kale dee walow qolooyinka ra'yigaali hadday bukhaari iyo bal cali madmadinayiin iyaguna arrintooda janib ixtiyaad iyo bal in loo ixtiyaado aadoodee bal maalan wixii ixtimaal kuma imanayo dhici karta inqidaac iyo irsaal bal layskaba hubsado arrinkooda uu ahaabe bal markaa sheekhu wuxuu leeyahay haddaynu doono inaan axaadiidta saxiixa ah ee marka la eego ra'yigan qaa'ilka daciif noqonaysa ujeeddadu waa dad isku soo gaadhay mucaasarooday suurtagal ahayd inay kulmaan oo can wax ku kala warinaya oo dee bal markaa axaadiida isagii uu leeyahay qaa'ilkaasi waa inaan samaacii bal riwaayo un haba noqotee aan helo ama aragtidii laakiin aynaan hayn taas laakiin imkaanu liqaa uu jiro mudalisiinna aanay ahayn taasaa daciif noqon lahayd oo meesha kaba bixi lahayd buu leeyahay waanay badan tahay taasi laakiin midheer baan ka sheegayaa buu leeyahay kolley labaatanaya xadiid dee ayay noqone walaakinana bal horta waa taasoo ujeeddadu ma koobi karno buu leeyahay mana wada tirinayno walaakina laakiin axbabnaa waxaan jeclaanay an nansiba minha cadadan inaan dee sheegno weeyaan ogno macnaa aan dhigno un weeyaan oon yeello haddii la yidhaha nasaba dee matalan nasaba alxajara ama alkhashab oo kale iyo waa wixii calaamo ahaan loo taago ee meel si ay calaamo uguma noqoto haddaba laakiin waxaan jeclaynay buuri yaanaan wada sheeg ma karayno way fara badnaanaysaaye laakiin inaan midharh ka soo qaadano calaamo u noqonaya inta kalean kaba tagnoon kaba aamusnay oo waxaan jeclaanay an nansiba ay an nuqiima minha inaan bacnaa sheegno uun weeye iyada xaggeeda cadadan tiro yakuunu noqonaya simatan calaamo u noqonaya limaa wixii sakatnaa aan aamusnay canhu xaggiisa aan kaba aamusnay minhaa akhbaartaas axaadiidtaa saxiixaa ee qaa'ilkan ra'yigiisa daciifka noqonaysa laakiin saxiixa iyadu oo aynan tirin karahayn buu leeyahy aad iyo aad u badan aynaan halkana kusoo wada sheegi karahayn baan bal majmuucaan sheegaynaa inoo noqoto wixii aan ka tagnan kaba aamusnay dee tusaale iyo namuudashu noqoto iyo calaama inoogu noqota waana kan kuwiibuu bilaabayaa wuxuu uhi wahaada kani abuu cuhmaan annahdiyu weeye wa abuu raaficin isaa'iqu bal abu cuhmaan inahdi horaynu u soo marray cabduraxmaan ibnu malle iyo nin kaloo aburaafic la yidhaaho assaa'iqu waa xirfadiisii iyo shaqadiisii oo magaciisa nufayc baa la yidhaahaa almadani waxaan usoo naqlinayaa halkan sharaxa igu sugan markii la xoreeyey dee waa la xoreeyo haweenay baa xoraysay inuu ooyey oo maxaa la yidhi maxaa kaa oohinayo tiuhi kaana lii ajraani fadahaba axaduma dee addoonku hadduu ilaahay khidmadiisana fiicnayay cibaadadiisa khidmada sayidkiisiina halkaasna uu nasiix kaba noqdo laba ajir waa tii xadiidka uguba yimi kitaabka waxba kuma sugan markaasuu leeya labadii ajiree lahaa mid baa waayey mid baa igaba tago laba ooya haddaba wuxuu leeya labada nin wahumaa labadood waaba kuwan wuxuu leeya wahumaa labadoodani minman adraka waxay kaba mid yihiin dadkii soo gaadhay aljaahiliyata jaahiliyadii oo qabla alislaamba way jireen waqtigii rasuulka rag waaweyn bay ahaayeen waxaanay soo gaadhay dee jaahiliyadu maa qabla alislaamba oo dee haddaba waxa weeyaan bal sida imanka eh, haddaan abu cuhmaan iyo la eego dee rasuulka ilaahayba wax saasa ama wax weyn kamuu yaraynba horaan usoo sheegnay taas oo kale marka qabla alislaam iyo jaahiliya intay carabi kuma sugnayd dadkii soo gaadhay bay kaba mid ahaayeen oo saxiibaha waanay la saaxiibeenoo asxaaba rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii way laba saaxiibeen min albadriyiina oo asxaabtii waaweynayd ee reer beder ee dagaalkii beder uba joogtay jaran iyo halkaa ka sii wad weeye ilaa iyo intii kaba dambaysay oo ujeeddadu waxa weeyaanuun rasuulkii ilaahay lamay kulmin waqtigiisii laakiin dad waaweyn bay ahaayeen bal jaahiliyadii bay soo gaadheen oo waa qolooyinka lagu magacaabo mukhadaramiinta mukhadrab macnaa jaahiliyadna way soo gaadheen islaamna way soo gaadheen kuwaas bay ahayd waana dad waxoogaayo xataa muslim baaba adigu majmuuco kaba mida tiriya bal matalan haddaba labadoodaasoo taasa asxaabtii rasuulkana rasuulka ilaahay yaanay laba kulminba waqtigiisii laakiin ha jireen oo dad waaweyn haba ahaadeen oo islaamayba eh waxay la saaxiibeen asxaabtii rasuulkii waaweyneyd ay kaba mid ahaayeen qolooyinkii reer badar waanay suxbadoodaasna dee inay haddana hore umay dhiman cumrigoodaa dheeraaday asxaabtii kuwa kasii dambaysaya dabaqaadkii ka dambeeyeyna way la saaxiibeen ilaa ay dee sidaa uu sheegayo abu hurayre iyo ibnu cumar iyo kuwaasba ay u soo dhaadhiceen inay wax kaba wariyeen kuwaasba cibaaradan haluma jaranna shayga adugu waxa weeyaan marka laga warramayo istimraariyadiisa oo waxaasi saasuu ahaa oo ilaa dee waxaas iyo istimraarkiisa iyo daa'imitaankiisa ilaa waqtiga la hadlayo uu soo gaadhay ayaa la isticmaalaa maxaanay qolooyinkii kitaabka sharxaydhaan waa qaadiciyaad oo kalena weyne isagoo hadalkiisa soo naqliyaaye haluma jarad meeshii loo isticmaali jiray ama usluubiyadii iyo meelihii la isticmaali jiray halkani ma aha ee muslim wuxuu laakiin ujeeddadiisu ay tahay uun min albadriyiina faman bacdahum min asaxaabati oo wuxuu leeyahy waxaa loo isticmaalaa fiima tasala ilaa zamaani takalum waa waxa eeg waxbaa la leeyahay waxaas sidaasuu ahaa waa socdaa la leeyaho ilaa waqtigan la hadlayo wax soo gaadhaya oo xaaladiisu ay socotay oo kale taas baa waxa weeye ayuu noqonayaa loo isticmaala halkana dee maaha wax dee ilaa zamani takallum soo gaadhaya ee ujeeddadiisu waxa weeye ama maxalka ujeeddadiisu waa in min albadriyiina faman bacdahum waa dadkii reer bader iyo ciddii taa kaba dambaysay ayaa waxa weeye way soo gaadheen ba way la saaxiibeen wanaqala canhum waxaanay ka soo naqliyeen alakhbaara axaadiis ayay ka wariyeen xataa nazalaa iyagoo kuwaa waaweyn bay ka wariyeen buu ujeedaa xataa nazalaa ilaa ay u dhaadhaceenba ilaa mithli abi hurayrata wabni cumara wadawihima abi hurayre iyo ibnu cumar iyo dadkii asaa ashbaahdooda ahaa asxaabtooda ajamdee dawihi waa tii dee macnaa saaxibkaydoo kuwii asxaabtooda ujeedadu da ahaa raggaa waaweynee reer bader iyo kaba dambeeyey ilaa ay usoo dhaadhaceen oo macnaa waxa weeye saxaabadii waaweyneydna way la kulmeen kuwii ka dambeeyeyna way laba kulmeen dhammaanna waxa way kaba wariyeen se waa ujeeddadiisi haddaba raggacay labadaa nin ee xaaladoodu taa ahayd qad asnada waa tiiriyeyoo kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda kaba midi waa wariyey isagoo dee can ubay bni kacbin ubay bnu kacab ayaa wuxuu kaba wariyey can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam xaala kwnii raawiyan can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam isagoo ubayina rasuulka kaba warinaya xadiiثan xadiiث buu ka wariyey macnaa qad asnada waa wariyey oo waa tiiriyey isagoo rasuulka ilaahay la gaadhsiinaya way kulu waaxidin minhuma can ubay bni kacbin can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam muxuu isnaadiyey xadiiثan xadiiث walam nasmac maanaan maqlin fii riwaayatin riwaaye bicayniha cayn ahaanteeda annahumaa labadoodani caayanaa ubayan inay ubayi ay arkeen aw samicaa minhu shay-an waxay kaba maqleen waa arrinkii horeynu soo marno waxaa hadalkiisu markaa sheekha yahay abuu cuhmaan wuxuu xujaysanayaa dee qowlkii waa radinteed oo waxaa qowlkaa horeu ciddaasi sheegatay iyo madhabkiisiina uu ku xoogaynayaa uu isagu kuba tegay oo ah mucaasarada maca imkaani liqaa in lagu kaaftoomayo xadiidka sanadkiisa sanadkiisaasaana ittisaal laguma xambaarayo oo wuxuu leeyahay labada nin waa laba ninoo waqtigaas soo gaadhay wahumaa miman adraka aljaahiliya wa saxiba asxaaba rasuuliillaahina wuxuu taa ku caddaynaya la kulan ay ubayi la kulmaan suurtagal weeye oo dee waqtigii rasuulkaba rag waaweyn bay ahaayeen bay soo gaadheen asxaabtii waaweyneyd reer badarna way la kulmeen oo waxbay kaba wariyeen haddaba in markaa iyo kuwii ka yaryaraa ee kaba dambeeyeyba marka inay ubay ibnu kacab la kulmaan oy arkaani taasi waa suurtagal weeye ee eh, laakiin muxuu leeyahay riwaayo riwaayaadka ka mid ah kuma hayno ama riwaayo gaar ahaanteeda ubay iyagoo leh arkay ru'yadii ama iyagoo wax ka maqlay oo xadathanii ama samictu midkood leeyahay xadiidkiina waa xadiid ama labadan xadiid ee mid kastaa mid kastaa xadiidkan uu kaba wariyeyna waa xadiid inoo sugan oo aimada ay saxiix yeelayaan marka wuxuu leeyahay dee taasi waxay daliil u tahay in imkaana liqaa lagu kaaftoomayo haddii kale xadiidka caynkani ra'yiga qaa'ilkaa daciif waabu kuba noqonaya marka in xadiidka horta abu cuhmaan ubayi uu kaba wariyey waa xadiidka lay dee macruuf oo xataa riyaadkaba inooguma sugnaa walow dee duruq dhowra uu leeyahay oo ubayi uu lahaa waxaa jiray nin aanan garanahayn ama aanan ogeynin xagga marka leega aqalkiisu waa madiina uu uga fogayo ama uga durugsanyayo masjidka rasuulkii ilaahay salaadna may dhaafi jirin ninkii baa lagu yidhi haddaad dameer iibsato dee marka la eego markay cadcaddu kulushahay in ciidan kulul a dee ad markaa isagii dee adigii kaa kaa ilaaliya hawaamtan iyo waxyaalaha caynkaasana aad kaga badbaadid waaba fiicnaan laydoo markaasa ninkii yidhi ma jeclin rasuulka ilaahay gurigiisa waa riwaayadka qaarkood siduu ahaa inuu gurigaygu ku dhegsan yahayba guriga rasuulka ama aqalkaygu rasuulkii ilahay masaajkiisan agtiisa yahay markii rasuulka ilaahay loo sheegayna dee sababtuu lahaana waa socodka uu soo soconayo si socodkaaba in loo qoro rasuulka uu ku yidhi laka maxtasabta xadiidkaa weeyaanoo ubay ibnu kacabba abu cusmaan inahdi baa kaba wariyey ama xadiidka abu raafickaa saxiixa muslim buu ku sugan yahy saxiixu ku sugan yahay xadiidka abu raafic waa xadiid kale oo rasuulka ilaahay inuu tobanka dambe ictikaafi jiray rabadaan sanad buu safray markaa sanadii labaad markii ay gaadhay ayuu labaatan cisho wada ictikaafo ka abu daa'uud iyo nasaa-i iyo ibnu maajah iyo ayaa iyaga kitaabkooda iyo axmed iyobuu kuba sugan yahay bal bal matalan taasba weeye adigu bal qolooyinkaasuba ma sunanta iyabuu inooguba sugan yahay labada xadiisuu sheegaya taa weeye markaa sheekhu bal taasuu leeyahay dee haddii imaka iyagii ma haynuu leeyahay samaac waana kuwa kaba warinaya culimadna way aqbaleen dee muslim baa mid soo saaray bal marka la eego in abu raafic kollay dee riwaayaadkan hayna ama aimadu inoo soo naqliyeen xag samaac dee soo gaadhkan uu ubayi soo gaadhay uun mooyaane xadiidkuna waa taa sunanta uu ku suganyo xataa muslimo soo saarinay nooguma sugna laakiin ubayi ibnu kacab markay noqoto wuxuu sheegaa cali ibnu madiini kitaabkiisa cilal inuu cumar iyo ibnu mascuud iyo qolooyinka laba laba kulmay ubay ibnu kacabna wax kaba wariyey xadiidkiisa qaarkoodna xadathani yidhi bal dee xadiidkan imika aan sheegayeen haynay imaam axmed musnadkiisa isagoo dhowr dariiq israacraaciyey musnadka ubayo kitaabka qaybihiisa dambe ah ayaa waxaa kuba sugnaa isagoo leh xadathanii ubay oo bal waxaan leenahay iyada ubay markay abu cuhmaan noqoto xadiidkiisa samaaciisa waa la hayaa musnadka imaam axmed buu ku sugayo bal markaa halkana xujadii kolley waxbaa dee gees qaybtaas dee daliilkii ama xaggii samaac maha inadii e muslim haddii aanu markaa xusuusan ama aanu markaa isagu xusuusnaynba ama aan idhaahno dee mu arag kolley waa taa imaam axmed iyo way sooba saareenba taasi waa mid weeye wa asnada abu camrin shaybaniyu abu camrin shaybaaniyu isaguna waa isnaadiyey macnaa waa wariyey oo wa huwa abu camrin ashaybaani minman adraka aljaahiliyata dadkii jaahiliyada soo gaadhuu kaba mid yahay wa kaana fii zamani nabiyi sala allahu calayh wasalam rajulan waqtigii rasuulkana nin weyn baabu ahaayo dee isagu jaahiliyadii waaba soo gaadho wuxuu yidhahaa dagaalkii qaadisiyo uu joogay ayuu yidhaha markaasaa shabaabnimadkaygii uu buuxsamay ujeeddadu afartan baan markaa aan gaadhay lix iyo tobankii hijradana way ahayd e hadduu lix iyo tobankii hijirada uu afartan jirba ahaa hijradii afar iyo labaatan sanadood markii waqtigii hijirada markaa bicsadii horteed ayaabuu jira bal dee riwaayadka qaarkoodna waxaaba kuba yimi in markii rasuulka ilaahay lasoo diray malaa dee waa markuu maqlay uun haddaanay bicsada bilowgeediiba noqon nin geel raaca uu ahaa ee meelkaadima la yidhaha geelu kuba raacaya haddaba nin weyn buu ahaa ujeeddadiisu intan markii horeba soo sheegnay qolooyinkan saxaabadaee uu wax kaba wariyey kol hadduu rasuulka ilaahayba waktigiisii soo gaadhay dee inuu la kulmaa waa wax suurtagale ee eh, haynuun buu leeyahay halkaa haddaba ninkaasi waa kaasoo dee inuu la kulmo in ninka inoo soo socdo ama saxaabiga inoo soo socdo uu la kulmo iyada waa in suurtagal weeye oo waa kaasoo dee in badan buu soo gaadhay oo cahdigiisa ama dee in badan baaba isku waqti ahaayeen oo dahrigiisa ama zaman intii uu noolaa in badan buu kaba soo gaadhay haddaba wa kana fi zaman nabiyi sal la slam rajulan waa abu macmarin abu macmarna waa isnaadiyey cabdullahi bnu sakhbarata waa nin kaloo taabiciintii waaweyneyd kaba mid ah kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadoodan kaba mida ah waa abu camrin iyo abu macmar can abi mascuudin ilansaariyi can inabiyi sala allahu calayh wasalam khabarayni laba xadiid bay kaba isnaadiyeen xujada eeg kol haddaan mar sheegnay jaanibka istidlaalka dee kuma celcelinayno ujeeddadiisna waxa weeye sheekhu jaanibkiisii hore iyo qowlka radintiisii buu tan dee ku xoogaynayaa ee uu qowlkaa radiyaye labada nin way soo gaadheen abu mascuud alansaari weliba soo gaadh aada u muuqdo daahiray soo gaadheenoo dee dadka waaweynaa abu mascuud iyo rasuulka ilaahay baabay markaa horta ka horay hagaag uu soo gaadhay laakiin wuxuu leeyahay axaadiid ay ka warinayaanna way jirtaa axaadiidaas can bay kaga wariyeen can abi mascuud bay kaga wariyeen ma hayno samaac ama ru'yo gaarah oo riwaayo khaasa kuma hayno haddana axaadiida waa la aqbalay oo aimadu may cilayn dee markaa taasi maxay keenaysaa waa qowlkaa kaas qoladaasi ay laba timaamadkaasi laba yimi uu radiyayay inuu qowl uu yahay dee ahlucilmiga khilaafsan aqwaashoodiio dee ra'yigiisa haddii la eego axaadiida caynkana lama aqbaleen oo ama lama saxiix yeeleen bal haddaan labada khabar sheego abuu camrin oo sacd ibnu iyaas la yidhaaho horena aan u soo aragnayba labada xadiidba saxiixa muslim bay ku sugan yihiin oo ka hore waa nin ninbaa u yimo inahu ubdica bi waa nin yidhi dee waaba kanoo de gaadiidkii iyo wixii uu raacayo oo kale iyoba adigu waan waa nin go'doomay oo ama dee markaa raaxiladiisiiyo wixiiba ama dee wax ka noqday ama aanu haysanba rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu calayh oo u tilmaamay dee cid baabel maalan midna waa nin hal uu soo faruur xidhay intuu rasuulka u keenay rasuulku uu yidhi toddoba boqol oo halaad baad ama ku yeelanaysaa dee waa xasanadii jihaad weeyaanoo sida qur-aankaba kuma sugnayd in toddoba boqol oo dacfi loo gaadhsiinayo labadaba muslim baa wariyey xadiidka saddexaadna waa jira anu sheekhu halkanu ishaarino ibnu maaja iyo kuba sugan oo almustashaaru mu'taman oo abu camrin oo abi mascuud kaba warinayo ama xadiidka labada xadiidee abu macmar mid muslim baa wariyo kaana nabiyu sala allahu alay wasalam yansaxu manaakibina fi salaato isagu walaa takhtalifuu buu odhanaya waa xadiidkaas ka waa xadiid abi daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ama asxaabu sunan ay wariyeen tirmidna xasan saxiixa uu kaba cabiro oo ahaa rasuulku inuu yihi ruuxna salaadiisu kama gudayso aan marka la eego rukuucda iyo sujuudda dhabarkiisa toosin ama dee waa ictidaalkii iyo julus bayna sajadatayn iyo taas bal umuuraha weeye marka dee wuxuu leeyahay haddana dee madahayna samaaci bal taasna iyadna waa mid waa xujo ay taas sheekhu laba yimi dee axaadiida qaarna waa kuwan dee waanay jiraan kolley macruuf oo mashhuur oo cabdiraxmaan iyo ama markaa almucallimi la yidhaaho kolley dee kutub badanna daarulmacaarif alhindiya waqtiyeeda xaydar abaad waqtiyeeda daar fiican oo kutub fiican beriyo waaweyn dee sunantan iyo aada u madbacaysay oo kale raggii kutubta tasxiixinaya markii dambe ha soo dega makaya ha soo dego asalkiisu reer yamaneed haba noqdo macrifo sare leh risaala u leeyahay kolley axaadiidan labaataneeye ah uu kaga hadlo oo wuxuu kaba dhigayaa umuurahani inay yar mutaabaca iyo waxyaalo adu waxaad moodaa inuu yar tawjiinayuu leeyahy mid kastaba xuja uguma sugne laakiin tan leenahay un kitaabku iska baxsan sida axaadiisa kutubta kale aan isaga baxsayayno xadiidkan kuba aragnay aan u qaadanayno aan saxiix uba qaadanayno bal markaa umuurahani dee waxa weya haddii bal ra'yigaa la yidhaha bukhaari baa leh way meeshii kalaya raajaxsanaanaysaa un itisaal baa tan kuma sugnaanaya sheekhu tilmaamay taasna itisaalkaa sii xoog badnaanaya une laakiin halkan axaadiid ay ku daciifayso bal markaa maahaan leenahay wa asnada cubayd bnu cumeyrin can umi salamata zawji nabiyi sala allahu alay waslm isna waa isnaadiyey can nabiyi sala allahu aleyh wasalam xaala kowniha raawiyatan can nabiyi sala allahu aleyh wasalam xadiidan xadiid wa cubayd bnu cumeyrin wulida fi zamani nabiyi sala allahu aleyh wasalam waqtigai rasuul kuu dhashay oo tanna waa maxay wuxuu leeyahy waa cubayd bnu cumayr oo waqtigii rasuulka dhashay aabbihiina uu bal markaas suxbaba lahaa ayaa umu salama xadiid ka warinaya umu salamana dumarkii rasuulka waa kuyaalihii uguba dambeeyey ee lixdankii hijrada way sooba gaadhay sagaal iyo kontonkii baa la yidhaha ama koob iyo lixanka ama labiyo lixankii waabay soo gaadhay baa la yidhaahaa marka in badan oo xayaatadeedii kaba midaba waa la waa joogay waa noolaa laakiin haddana wuxuu leeyahay xadiidna waa kaba wariyay saxiixa muslim kuba sugan oo markii abu salama dhintayba ahayd ay bal matalan ayuu kaba wariyey riwacan ummi salamata um buu yidhi ma hayno isagoo samictuu yidhi aragtidiina ma hayno xadiidkana waa xadiidkaa saxiixa la aqbalay buu leeyahay dee qowlkaa qaa'ilka markaan eegnaa markaas siduu sheeganayana xadiidkani daciif buu noqon lahaa waa taa imanka sheekha cibaaradiisii wa asnada qays bnu abi xaazimin qays bnu abi xaazimna wuxuu isnaadiyey waqad adraka zaman nabiya sala allahu alay wasalam isaguna waqtigii rasuulka waa soo gaadhay qays adugu waa nin weyno waxa weeye kollay waqtigii rasuulka nin room buu ahaa waayo abubakar iyo dee waa la kulmay waxna waa ka wariyey saxaabadii dee abubakar kol hadduu la kulmay waxay atay rasuulka dabadi ama rasuulka ilahi wafaadkii dabadiiba madiine waa soo gaadhay waa nin bal markaas kollay dadkaan mukhadramiintii kaba mida bal taabiciinta waxay kolkol bay u qaybiyaan dabaqaad markaa waxay ugu qaybiyaan dabaqaadkana waa aragtida ay arkeen saxaabo iyo siday dee u kala horhoreeyeen oo waxaa dee taabici wakhtigii rasuulkaba nin weyn ahaa bal barhkood ay iyagoo soo hijrooday laakiin rasuulkii ka hor hortoodun uu wafaaday oo barhkood maalintii rasuulka ilaahay la aasay ay yimaadeen badhna habeenna dabadoodun ay yimaadeen rag saasi waa ku jiraan oo saxaabo badan oo raggii yaryaraa ah ka mida ka da'weynaaba wakhtigii rasuulkana waa islaamo kuwaa soo hijroodaya laakiin aan rasuulka ilaahay laba kulmin taabiciintii ka mid weeye dee kuwa saxaabadii sagaashankii hijirada ama siddeetankii hijrada soo wadaaratay arkay uun oo markaasna taabiciintii bay kaga mid yihiin marka dee waxaa udhexeeya dee waxay noqonayaan marka la eego xagga liqaha iyo la kulanka iyo dabaqaadka dad badan bay noqonayaan jaanibkaa daraaddeed waxay u qaybiyaan kolka shan iyo toban dabaqa dabaqay ka dhigaan dabaqada koowaad waxay ka dhigaan dabaqadii la kulantay tobankii jannada loogu bishaareeyey oo dhan oo tobankii jannada loogu bishaareeyey dadkii la kulmay ayaa dabaqada koowaad ee taabiciinta weeye xaakim dhowr buu tiriyaa ee eh, laakiin dhowrkaas ama rag majmuucuu tiriyaaye raggaasoo dhan culimmadu kumay waafaqine ninkani waa dabaqadaas ninka dabaqadaasi waa ninkan keliya macnaa dabaqada iyada koowaad ee taabiciintu ee ah marka la yidhaah tobankii jannada loogu bishaareeyaba cidda la kulantay ninkanun baaba la hayaa qays ibn abi xaazim inta kale lama ay wada kulmin kolkol bay cabdiraxmaan ibnu cawf la kulankiisa hadal ka keenaane laakiin kaasoo suyuda alfiyadiisiiba والطابعون طبقات عشرة من بعد خمسة أولهم ذو العشرة وذاك قيس ما له نظير بلا وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير حاكم dad badan buu tiriya laakiin ta kale o dhan waa raggaan soo wada gaadhin ragga ee laakiin ninkani markaa waa nin aad waqtigii rasuulkaba soo gaadhay haddaba ninkani wuxuu wariyey can abi mascuudin اlanصariي can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm ثaلaثaةa akhbaarin abi mascuud alansaar waa ninkii markii dhaweydna abu mascuud albadri cuqbat bnu camrin markii hore on cabdillahi bnu yaziid wax kaba warinayay saddex xadiid buu kaba wariyey buu leeyahay ujeeddadiisna waxa weeye saddexdaba can abi mascuud buu yidhi ma hayno samaac uu isagoo toos wuxuga maqlay riwaayo le uu leeyahay xadathanii ama samictu aragtidiisa riwaayo gaara kuma hayno ee axaadiiaasna waa axaadiid la aqbalay qaa'ilkan ra'yigiisa haddaan eegna ama zaacimkan suu kaba cabirayo sheekhuna xadiid laga tago ama la daciifiyay axaadiistaasi noqon lahayd bal markaa midi isagu waxa weeye xadiidkii ina aliimaana haahuna waa kitaabku inooguba iman doonaa xadiidna waa ina ashamsa walqamara laa yaksifaani limowti axad iyo xadiidna waa xadiid nin u yimi oo rasuulka uu kuba yidhi salaadaba way igu adagtahay ama waxa weeyaan inaan soo gaadha oo uma dhowaanayo inaan soo gaadho dheeraynta hebel salaada nagu dheereeyo daraaddeed intaba bukhaari iyo muslim way wariyeen bal taasba weeye wuxuu leeyahay mana hayno laakiin tanna waa meelaha kollay muslim dee nadarku kalaamkiisa uu ku sugan yahay oo qays ibnu abi xaasim maqalka uu abi mascuud kaba maqlay bukhaari saxiixiisa laba meelood buu ku sugan yahay meel kitaabu salaada baabu takfiifi limaami fi lqiyaam taa waa ku sugan yahay baabu salaati kusuufi shamsina waa ku sugan yahay isagoo qays samictu aba mascuud ama xadathanii abu mascuud oo bal markaa waxaan leenahay iyada tan dee muslim waa xaafid ee laakiin dee kollay ruuxa wax dhaafayaana way jiraan wuxuu iloobayaana way taaban arki doonaaye samaacu bukhaari saxiixiisuu inoogu sugan yahay markaa waxaan leenahay qays ibn abi xaasim inuu abu mascuud wax ka warinaya waa caadi inuu wax ka maqlayna way noo sugantao saxiixa bukhaari laba meelood iyo baabay dhacday labada meeloodan tilmaamay ah waa isnaada cabdiraxmaan ibni abi layla cabdiraxmaan ibni abi laylana waa isnaadiye waa wariyey weeyown wahuwa qad xafida waanu xifdiyey can cumara bni alkhadaabi wa saxiiba cumara bn khadaabi oo saxiiba caliyan ee eh, laakiin maxaa hadalku intani waa jumlo ictiraadaho wuxuu ku caddaynayaa uun isan mararkii horeba soo aragnay waa kii waqad adraka zaman الnabiy wa huwa man adraka اljaahiliya jaahiliya ujeeddadu ruuxan uu leeyahy waxbuu kaba wariyey laakiin can buu wax kaga wariyey riwaayana kuma hayno inay uu arkay ama uu ka maqlay waa soo gaadhay oo si fiican buu usoo gaadhay buu leeyahy ragka waaweynba waa soo gaadhay oo wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibni abi layla cumar ibn اlkhadaab waxbuu ka xafiday waxaa kaloo calina waa la joogayo waaba laba saaxiibay dee marka ninka cumar ibnu lkhadaab iyo cali iyo soo gaadhee la saaxiibay anas ibnu malik oo sagaashankii hijrada geeridiisu soo weydaaratay oo isku beled ahaayeen bal ansaarta guud haddaan iskaba egna isku beled ahaayeen inuu arko wax ka maqlaa taasi dee waa suurtagal weeye laakiin wuxuu leeyahi un riwaayo baynaan ku hayn isagoo gacantaa uu wax kaga wariye mooye ka maqlay bal cabdiraxmaan ibn abi layla waa taabici weynaa bina saxaabi buu ahaa abulayla walow kunyadiisaasuu kuba shuroobay de waana rag kale oo iyaguna ruwaadda axaadiida ka mid ah, hore usoo yar aragnay oo barhkood uu dhalay iyo waxyaalahaasi way jiraan sida moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi layla iyo anas ibnu malikna waa ka hor dhintay tobaneeyo snood buu ka geeri horreeyeyba cabdiraxmaan ibn abi layla waa ka geeri horreeyey anas iyo waa taabici weyn weeye haddaba wuxuu leeyahay can anas ibni malikin can nabiyi sala la xadiid buu ka wariyay waa xadiid muslim wariya laakiin duruq kalena waa kuba wariya waana xadiidkii dheeraaye uu ku yidhi abu dalxa umu sulaym oo anas ibnu malikna hooyadii ahayd rasuulka ilaahay baan wax ku arkay dee gaajo iyo ka dareemay cunto bal rasuulka ilaahay gaar ahaan uu sameey markii dambena dad badani ay yimaadeen e, si kolba toban loo soo gelinayo rasuulku usoo gelinayo la wada dhargay iyagiina waxay u hadhay xadiidkaasba weeye laakiin xadiidku muslim dhexdiisa duruq kalena waa leeyo kollay dee waa duruqdaas haddii la eego xataa maqal la-aani ay timaado mutaabacaadun baabuu noqon lahaaye bal xadiidku sheegaya waa kaa <coughs> wuxuu leeyahy manaha inagu leeyahy samaaci laakiin samaac waa suurtagal waa asnada rabciy ibnu xiraashin horaynu rabci ibnu xiraash muqadimada ugu soo aragnay waa nin taabici isagoodna taabiciintii waaweyneyd ka mida wuu isnaadiyeyoo can cimraan ibni xusaynin can inabiyi sala allahu calayh wasalam xadiiayni oo ribci ibnu xiraashna cimraan ibnu xuseyn buu wax kaba wariyey cimraanna waa xadiid laba xadiis oo marfuuca ayuu bal matalan kaba warinayaayoo mid isagoo aabbihii islaamkiisu ku tacalluqsanaayo waxaa kuba sugnaa aabbihii intaanu islaamin rasuulki ilaahay inuu u yimi kollayna waxa wariya adigu bal markaasi nasaa-i baa kitaabkiisan camal lyomi walayla waadna kitaab madbuuca adkaarta iyo waxyaalahaasba ah ayuu kuba wariyaa laakiin isnaadkiisa saxiixa hadalkan wuxuu ahaa inuu ku yihi kaana cabdulmualibi khayran liqowmika minka awooga cabdimualib isagaa reerkaaga ama qoomkaaga isagaa kaaga fiicnaa ayuu kuba yidhioo intan unbuu nawowi kaba soo dhigtay kollay hadalku wuxuu laba socday kaana yudcimuhum lkabida wasinam wuxuu siin jiray oo uu ku quudin jiray beer iyo kurus ayuu siin jiray oo anta tanxarum adiguna waad laydaysaa qoomkaaga adiga dee oo marka dambe taasoo dee waa iyagii markay gaaloobeen oo rasuulka ilaahina kama hijroodeen dagaaladu ay kama dhexeeyeen isagu saasuu ahaayo beer iyo kurus buu siin jiray adiguna waad gawracaysaa iyagii waad laydaysaa suu yidhi adigu markii dambe dee ducaa u baray iyabaa kuma sugnayd kaasi waa midoo cimraan ibnu xusein buu kaba warinaya ribci bal matalan xadiid kalena waa xadiidka lacudiyana raayata rajulan yuxibu allah warasuulahu nasaa ay wariyeen dee xadiidkii isagoo riwaayadkiisa kalena saxiixa ay nooguma sugan tahay wa abi bakrata can inabiyi sala allahu alay wasalam xadiidan abi bakrana wuxuu ka wariyey isagoo rasuulka ilaahay kaba warinaya xadiid buu kaba wariyey waa saxaabigii jaliilka nufec ibn lxaritha waana xadiidka ida iltaqa lmuslimaani oo laakiin dee waxa weeyaan isaguna in muslim kuba wariyo muslim baa soo saaray bukhaarina waa ishaaray xadiidkan waqad samica waa maqlayo ribciyu min caliyi bni abi aalibin warawaa canhu waxna uu kaba wariyey <coughs> tanna wuxuunbuu ku caddaynayaa imkaanu liqaay dee cimraan ibnu xusein waa ka geeri dambeeyey cali bnu abi aalib ribci cali waa ka soo gaadhay ee wax ka maqlay ee la ogayay inuu wax ka maqlay maqalkiisa aynu hayna laakiin xadiidka uu cimraan ama labadaa xadiid uu kaba warinayo iyo xadiidkan abibakarato labadooduba way kaba dambeeyeen cali way kaba dambeeyeen marka hagaag buu usoo gaadhay can fulaanun buu kagaba wariyeye laakiin samaac uu ka maqlay ma hayno dee ana axaadiida la aqbalayna weeye ra'yigan qaa'ilka haddaan eegna ama kaa zaacimkaana way daciif way noqon lahayn وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا bal naafic ibnu jubayr ibnu mudcim aabihina waa saxaabi macruufa jubayr ibnu mudcim waana isaguna nin caalimoo taabiciyo weeye xadiid buu wariyey wuxuu ka wariyey saxaabigii abi shurayx alkhusaaci la odhanayey ayuu kaba wariyey oo markaasoo dee camr ibnu khuwaylid iyo adigu waxyaalo kalena laba yidhi saxaabigaas ayuu kaba wariyey abi shuraycin kacbiyina waa la yidhah alcadawina kacbina kolle waa reer khusaacawn reer kaba mid ahaa can inabiyi sala allahu alay slam xadiian waa xadiid haddii a yidhaha kitaabka markan gudihiisa gallo inaan dheeraan doonin be kitaabuliimaan haddii aladhaah inooguba iman doono waana xadiidkii ahaa dee man yuminu yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim falyuxsin ilaa jaariya xadiidkaas oo kale xadiidkaasba weeye waa riwaayaadkiisii mid kamida ayaanu kaba wariyey waxaana ujeeddadiisu ay tahay dee can abi shurayx buu yidhi samaaciisa uu meeshuu wax kaga maqlayna inooma cadoo riwaayaadka inooguma iman hagaagna waa u soo gaadhay dee markaa waa xadiidkaasi xadiid la aqbalayo weeye wuxuu ku xambaaraya itisaal laakiin kan isagoo aan qowlkan dee uu radinayo ra'yigiisa xadiidkaasi wuxuu noqon lahaa xadiid munqadica oon intisaal laguma xambaareen wa nucmaan ibna abi cayaashin nucmaan ibn abi cayaash wuu isnaadiyey buu yihi can abi saciidin alkhudriyi alaaata axaadiida saddex xadiid oo nucmaan ibn abi cayaash saddex xadiid buu abu saciid alkhudri kaba wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam xaaluu kaba warinayo ujeedadu saddexdaba can fulaan buu yidhi riwaaye riwaayaadka ka mida kuma hayno hadhowba odhan doono isagoo yidhi xadaanii ama samictu axaadiidna waa la aqbalay saddexda xadiidba waxay ku yaalaan saxiixa muslim bay kuba sugayiin xadiid waa xadiidkii man saaba yowm fii sabiili lah allahu wajhu min annaar xadiidna waa jannada inuu geed ku sugan yahay yasiru raakibu fii diliha miata caam oo bukhaariyna waa la wadaagsaday xadiidna waa xadiid adigu waa saddex xadiidoo intaas buu leeyahy sheekhuna tan waa inkiraya laakiin waxaan leenahay subxaana man laa yadilu walaa yansa ilaah baa dee isagu aan waxiloobin bashar waxaabay yidhaaheen huma sumiya alinsaanu ila linasyihi wala alqalbu ila annahu yataqallabu insaanka waxa insaan loo yidhi waa ilowgiisa uu waxiloobay daraaddeedba oo taas ayaaba insaan loo yidhi waa say yidhaahaanba oo ujeeddadu insaan kolley waxbaa iloobayaaba oo waina awala naasin awalu nnaas baa marhkood cibaaradoodii waina awala naasin awalu nnaasi macnaa kuwa xilowakii ugu horreeyey dadkii ugu horreeye weeye ta hore waa ismi faacil waa tii ismigii da naas weeye waina awala naasin awalu naas a cibaarun markaa nebi aadam bay walaqad cahidnaa ilaa adam fanasiya walam najid lahu cazamun balaa ay ula jeedeenuna marka ujeeddadayda waxa weeye muslim saddexdan xadiid waa wariyey saddexdaba kitaabkiisa waxaa dhacay isagoo marka hore nin kalea xadiidka warinayey markuu ninkii kale xadiidkii sahal kaba wariyey ayaa ninkiibuu ku yidhi nucmaan ibnu cayaash in xadaanii bihi abu saciidin alkhudriyu saddexdaba kitaabkan muslim bay ku sugan tahay taxdiidka inuu abu saciid laba kulmay inuu abu isagu saddexdaba uu xadathani walow kitaab xadiid mid kastaaba xadiid aakhirkii dhacay oo xadiidkao raawi kale warinayo uu isagu raaciyay un riwaayadan iyo inuu ka maqlay abu saciid ama dee waxaan qirayaaba abu saciid inaan kaba maqlay taasoo iguba warramay taas baa muslim dhacdayoo bal marka waxaan leenahay dee arrinkani insaan kolley waa xawi loobayaaye waa nisyaan unbay markaa muslim tahay iyo kuwana markaa waa inoo sugan yaho kolley way ka baxayaan waxyaalahan uu xujaysa xujaysanayo muslim uu daliilka kaba dhiganayo baabkooda way kaba baxayaan oo samaacu intaba waan haynaa kitaabkan muslim dhexdiisaanan ku wada haynaa maahaba cid kale iyo kitaab kalebe وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ونكا عطاء بن يزيد تميم الداري بو حديث كبا وريي waana xadiidkii addiinu annasiixa kitaabkana qaybihiisa hore ayuu inooguba jira haddii aan la yidhaaho xadiidka uu kuba iman doonaa dee waana kitaabkan muslim uu ku sugan yahay bukhaari isagu tarjama u dhigtaayoo markaa dee bukhaari ma warinay laakiin cunwaan baab ayuu kitaab markaas marka kitaablcilmi isna kitaabka qaybihiisa hore ayuu ku soo arooriyaa isagoon dee xadiid ahaane laakiin cunwaan ahaan u soo arooriyaa bal markaa ujeeddadiis waxa weeyaan cadaa ibnu yaziid tamiim udaari buu wax kaba wariyey tamiim udaari iyo oo reer bay ama ayay nisbadu tahay tamiimu dayriyina kutubta qaarkood bay dhacday oo waa dayr sidee dayrkii nasaariya ruubaantoodu ay geli jireen oo isaga asalkiisa hore nasaare ahaa labada nisbaba waa saxiix buu kolleyna weyne halkan kalaam yar fiican buu leeyaho ku yar wadwado shaafici inuu kaba soo noqonaya labada nisba inay saxiix tahay iyo aimo kaleba ayuu kaba wariyay can baanuu yidhi samiiciisii ama meel kale kuma hayno waa intaa xadiidkii dee xadiidka mashhuurka laguma tiriyey jawaamiculkelimtii rasuulka ilaahay inuu yahay axawaadiia axaadiida ummuhaadka ee qawaacidda guud ee diintaba kaba mid ah ama umuurihii diinta badankeedii kulansanayaba kaba mid yahay dee cibaaradna waa taasoo haddana isaga ra'yigiisana ninkan wuxuu leeyahay wuxuu noqon lahaaba dee daciif وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سليمان بن يسار رسولك إلهي حديث بكبا وريي isagoo سليمان بن يسار waa فقهadii مدينة toddobada ayd nin kaba mida weeya aad u qiimo badnaa caalim ahaa فقيه ahaa raafic بن khadiij waana أxaadiiثii adigoo xaggan muxaaqalada ama musaaracada kuba timi taas bay ahayd oo صaxiixa muslim buu kuba sugan yahay isaguna waa wariyey hagaagna waa usoo gaadhay laakiin dee samاacii ama liqihii baynaan hayn buu leeyahay وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم xاadيثا ninkaa xumayd ibnu cabdiraxmaan la yidhaaho ee reer ximyar abu hurayre axaadiid buu kaba wariyey axaadiidtaasna wuxuu leeyahay dee abu hurayre can abi hurayrata un buu yidhi samaacii inooma cadda hagaagna waa u soo gaadhay aragti uu arkayna inooma caddo riwaayaadka kuma hayno laakiin waa la soo gaadhay ee waana xadiidkiisii kaa looga soo saaro bal axaadiidta waxaa kaba mida ah, xadiidkii ahaa afdalu siyaami bacda ramadaana shahrullahi almuxaram wa afdalu salaati bacda alfariidati salaatu lleyl muslim baa soo saaray xadiidkaas waxaana halkan kollay bal waa arrin yar muhima nawowi uu dhiganayo dee ninkii cinaayo uu leh dee kitaabkana way nooguba iman doontaa ee xagga taraajimta ama riwaadana kollay mufiid uba ahoo waxaa jirta ruwaadda xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyeri iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf labadu way jiraan irtibaasna ruuxa waa ka dhici karaa labadooduba waa laba ninoo taabiciintii ah labadoodna abu hurayre waxbay kaba wariyaan laakiin maxaa jiro de ay ku kala soocaan dee xagga nisbada mid waa abd maxamed ibn cabdiraxmaan ibnu cawf oo saxaabigii jaliilka axad alcashara ayaaba dhalay oo kana waa reer ximyarkaasna waa nin qurayshaba ahe laakiin tay ku kala soocaan waxa weeye abu hurayra xadiid uu warinayuu kaba warinaya ninkan xumayd ibnu cabdiraxmaan oo inoogu sugan waxa weeyaan bal bukhaari kumaba sugna ee muslim marka la eego abi daauud iyo tirmidi iyo nasaa iyo ibnu maaja intuba xadiidkaasaa jira aan til aqriyay ee uu ishaarayana sheekhu marka afdalu salaati ama afdalu siyaami bacda ramadaana shahrullahi almuxaram wa afdalu salaati bacda alfariidati salaatu leyl xadiidkaas baa jira xadiid kale kumaba laha ama axmed ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf axaadiid uu xooga ayuu ku leeyahay ee bal markaa taas waana layskuma qaldami karaayo sheekh <coughs> ayaa wuxuu leeyahay barhkood baaba u qaadan kara de waxa weeyaan hadal adigu dee labadoodan iskama geli karaanoo dee tu kaba cabiraya wahada khadaun sariixun wajahlun qabiixun ximyarina kutubtan oo dhan ayuu ku leeyahay dee kuma lahaba xadiidkaasunbaabu kuba leeyahay can abi hurayrata kale ino aanay jirtaa arrinkan khadaan uu sheegayo barnaamijyadan imika dee dee ay aqraasta kuba duubeene axaadiistii iyo asaaniiddii iyo waxyaalahaasna dee nooc faharisba ah kollay barnaamij shayiro sakhri la ydhaah baa jiroo kale markuu xumayd ibn cabdiraxmaan alxamyari sheegayey wuxuu kaba dhigay ilaa sideed xadiid iyo inuu saxiixa muslim ama dee abi hurayre kaba wariyay de waana qaladkan uu nawowi sheegayo oo kale ee xadiidkaas keliya ayuunbaabu ku leeyahay kutubtaas oo dhan ee ninka axaadiida waxoogaagaali ninkan kale taabiciga ah, ina cabdiraxmaan ibnu cawf weeye sheekhu wuxuu uhi raximah llahu tacaala fa kullu haaulaai taabiciina kuwa iyagu taabiciinta dhammaantood aladiina kuwaasoo nasabnaa macnaa aqamnaa wadakarnaa badhoo aan sheegnay inu dee calaamo ahaan buu usoo sheegay riwaayatahum warintooda can isaxaabati asxaabtii ay kaba wariyeen alladiina asxaabtaasoo samaynahum aan magacownay lam yuxfad lama xifdiyin canhum iyaga xaggooda samaacun maqal calimnahu aan ogaanay oo minhum iyaga ay kaba maqleen fii riwaayatin bicaynin riwaayo cayn ahaanteeda kollay majmuuco taa ka mida waa la xafiday baan leenahay oo hadday labaatanayo ama saddex iyo labaatan xadiid ba axaadiidani ay gaadheen ilaa sideed kuwa ka mida samaaceeda waa la hayaa oo markaa maaha idlaaqeeda bal matalan wuxuu xataa isagu soo saaro saddexa ayaaba jira saddexan xadiid ee nucmaan ibnu cayaash wuxuu leeyahy lam yuxfad canhum samaacun calimnahu minhum fii riwaayati bicaynaha wala anahum iyadna lama xafidin oo laynooma soo naqlin buu leeyahy anahum fii nafsi khabarin bicaynihi waa khabar cayntii ama dee khabar dee fii nafsi khabarin khabar naftii bicayni cayn ahaantiisa ujeeddadu khabar akhbaarta ka mida oo inoogu sugantay inay arkeen raggan ay wax ka warinayaan ama ay la kulmeen taasi ma jirto wahiya haddana iyadoy taasi jirto waana ta aan leenahay meeshan kolley itlaaqani ma jiro qayb iyada way kaba baxaysaa iyada tan xaggan jaanibkan way kaba baxaysaa samaaci waa lahay aan leenahay weliya haddana buu leeyahay iyadoo samac la-aantaasi jirto iya aan samac la-aanta maaha aan inaan hayn weeye maha samac la-aan inay jirto ee ma hayno oo kale ee sheekhuna tu ka warramaya waa isagii in itilaaciisu kaba warramaya nafyi arrinkan inaan inaan hayna kama laazimayso fii nafsi alamri inaan samac jirin kama laazimayso ee wahiya iyadu haddana iyaday taasi jirto asaaniidu asaaniid weeye cinda dawi lmacrifati dadka iyagu aqoonta u leh bilakhbaari walriwaayaati min sixaaxi alasaniidi asaaniidda kuwooda saxiixa kaba mid ah laa naclamuhum mana ogin oo dadkaa iyagu dawi lmacrifa bilakhbaar wahanuu iyagoo daciifiyey minhaa shay shay-an shay minhaa iyada kaba mida qado asal ahaanba waxay daciifiyeen oo kuwa kaba mida ay u daciifiyeen sama samaaci nooma cadda ama la kulan ma hayno taa kuma ogin buu leeyahy wala tamasuu manaanay doondooninoo fiiha asaaniidan fiigeeda samaaca bacdihim min bacdin waayo waxay ku kaaftoomeen buu leeyahay mucaasaradan maca imkaani liqaa marka manahayna buu leeyaho ma ogin inay doondooneen oy baxsiyeen ay dalbeen bal inay ogaadaan barhkood barhka kale inay wax kaba maqleen idcilla ah eh, waa liana oo kale asamaacu maqal likulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mida uu maqlay ama maqalku mumkinun suurtagel weeye min saaxibi asamaacu min saaxibihi dhe samaac ama asamaacu likulli waaxidin minhum min saaxibihi saaxibkiisan kale uu kaba warinaya uu ka maqlay mumkinun waa wax suurtagala hayru mustankarin ku la qoonsadana maba aha sababtuna waa likowni maanshahooda jamiican xaalayin iyagoo dhan kaanuu inay ahaayeen fi lcasri aladi itafaquu fiihi casrigan ay iskuma waafaqeen ay kuma sugnaayeen ayay wada noolaayeen isa soo gaadheen barhkood isku beled bay ahaayeen marka inay kala maqlaan oo is arkaan taasi wax suurtagala weeye ina sheekhuba haddii aanay suurtagal ahayn oo midba la ogaa beled gaar oo kaf kale ka fog beledkiisa inuu joogay lana ogaa midna aanu beledkiisii kaba dhiman ama jihaadba ha ugaba baxo ama xaj iyo waxyaalahaase isaguba kuma xambaarayo kol haddaan dee imkaanu liqaa jirin itisaal kuma xambaarayo ee wuxuu leeyahay isku waqti bay ahaayeen hagaag bay isu soo gaadheen dee meelo ay ku kulmanna oy markaasna waabay dee ay way suurtagal bay ahayd marka inay kulmaan ay wax kala maqlaan suurtagal bay ahaydeh waynaan haynun iyagoo leh waa in inmaqal samaacoodii baynaan haynun arrinka jira haddaba markaas sidaa daraaddeed waxa way aqbaleen culimmadu dee ra'yigan qaa'ilkuna waa ka duwan yahay dee waxyaalaha hadalka inoogu jiraan wataan soo marra wa kaana hada alqowl buu yihi qowlkani wuxuu aday alladii qowlkanu axdathahu uu soo darisiistay ama uu la yimi o isagu ikhtiraacday uun alqaa'ilu kan qaa'ilkaa alladii qaa'ilkaasoo xakaynaahu aan soo naqlinay hadalkiisa qowlkaa ah ama uu isagu fii tawhiin ilxadiidi xadiidka daciifintiisa qowlkan uu kulaba yimi ikhtiraacday qaa'ilkaasi bilcilati cilladii lagu daciifiyey xadiidka allatii ciladaasoo wasafaho xagga samaac la'aan ama samaacii inaan la ogayn ah aqala mid ka yar baabuu ahaa hadalkani min an yucaraja calayhi in lagu dul joogsado horaynu usoo aragnay lafdigan tacriij isagoo kaba cabiray caraja calayhina macnaa waa aqaama calayhi iyo taasi waa ku dul joogsaday ama maala ilayhi xaggiisu u leexday ashxaarta carbeedna way ku kusoo noqnoqota waxaa kaloo kolkol dee ay u timaadaa ashxaartii uba timaada iyadoo dee markaa ay leeyihin meelihii iyo manaasilshoodii ay leeyihin baldaabadeen iyo halkii iyo inagu yar nageeya iyo waxyaalo cibaaro saasa iyo tacriijku u yimaada bal markaa min an yucaraj calayhi in laisku dultaago weeyo la ictimaadsado oo wax laga soo qaado oo wayuhaara dikruha hadalqaadkiisaba la kiciyo oo la sheeg sheego mabuu mudan buu buuhi u ka yaraayo wax dee hadal aan qiimo lahayn weeye wa hadal mukhtaraca wa hadal aan cid ku waafaqdayba aanu jirinoo marka in lasoo qaadaba maba ahayn idcilla kaana wuxuu aday qawlan qowl muxdathan qowl dee ah mukhtarac la soo darisiisoon horow jirin weeye wa kalaaman hadal buu noqday khalfan laamtu way reeban tahay macnaa assaaqid ulfaasid weeye isagu hadal liitaah oo dhacsan oo imika markay dadka lagu sifaynayo oo kale dee khalaf iyo khalfi haddii uu dadkaa hore dadka ka hadhay dad xun ay yihiin waatay khalfi kaba cabiraan haddii ay dad fiican yihiinna khalaf baa lagaba cabiraa fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata waa kuwa liita oon qiimo lahayn oon iyagii la mid ahayn weeye dadkaa fiicfiicnaa ee wan wanwanaagsanaa aayaadka hore lagaga soo warramay ayaa iyagii bedeloo kaba hadhay oo kuwaa salaadii dayacayaa khalf marka waa khalfu suucin khalafna waa khalafka saalixa laamta marka la fadxiyo kalaamun khalfunna waa kalaam radii ah oon wax ka soo qaad lahayn oo dhacsan wuxuu noqday kalaaman khalfan lam yaqulhu axadun axad aanu odhanba min ahlilcilmi ahlulcilmiga ka midoo salafa horreeya axadkaas wayastankiruhu uu qoonsanayana man bacdahum ay man khalafa dadkii iyagu dambeeya kama hadhay bacdahum iyaga dabadooda kuwii dambana way hadal ay inkirayaan kuwii horena mabay odhan falaa xaajata aad baa u dheereeyey waxba dee kulamo iskulamo hadhinba waa kan aada uma radiyey haddana wuxuu leeyahayba intaasi way ku filan tahayba radintii iyo burintiisa falaa xaajata binaa baahi inooguma sugnaanin fii raddihi celintiisa qowlkan aan radino iyo radintiisa biaktara wax ka badan mimaa sharaxna waxa aan soo sharaxnay een qowlkaa aan ku muujinay wahnigiisa iyo dacfigiisa intaa inka badan inaan kuma sii radino taas umaba baahnin buu leeyahay idcilla kaana wuxuu aaday qadrulmaqaalati waa odhaahda iyo maqaalada qadarkeedu iyo waqaa'ilihaa ka isagu ku qowlay wa qadru qaa'iliha weeye maqaaladaa kii ku qowlay qadarkiisuba alqadr aladi wasafnahu marka waa umuurahan leenahay dee may ahayn hadalladan ma yidhaaheenba in dee bukhaari iyo oo in badan uu ammaani jiray oo xataa sheekhiisii moxamed ibnu yaxya majliskiisii ugaba tegay bukhaari si uuba raaco dee hadalladii uu kulaba hadlaye uu lahaaba dacni uqabilo dee waxa weeyaan madaxa hagaarnukada ama lagu hagaarnukada idaa iyo dabiiba markaas isagoo isagoo xadiidka iyo dee maqaamku jooga iyo waxyaalihii u faa'iideeyaba sheegaya malaa dee hadallada waxaan filaya isaga inaanu noqon base dee qoloyin idhaahaan iyo sheekha cali bnu madiine sheekhiisiiba ahaa ruux kaloo qaa'ila oon maqaamkaa jooginba inuu yahay ku radiyaya waa suurtagal waayo khaasatan hadalladan ee uu isticmaalay iyo alfaadahan uu isticmaalayo isaguu kaba dhigaya ruuxaan wax kasoo qaad lahayn inuu yahay hadalkiisiise laakiin isagii buu leeyahy qadarkan qaa'ilku dee waa qadarka aan sooba sheegnay buu noqday buu leeyaho id kaana wuxuu aday id cilla kaana qadru lmaqaalati wa alqadr aladii wasafnaa qadarkaan soo sifaynay oo kalaamka mukhtaraca iyo dee inaan cid isaga qowlkan ku waafaqsani jirinba ahayna bal matalan hadalkaasi uu hadal dee la isku dultaagaba ama la hadal qaadaba caan mudanba ama kaba yara wallahu ilaahayna almustacaanu ka isagu la kaalmo laga dalbayaba weeye calaa dafci maa kii daaficitaankii iyo reebitaankii iyo riixidii khalafa khilaafi madhab alculamaa culimada madhabtooda waxyaalaha khilaafa ee khilaafsan ee difaaciisa ama dafcigiisa iyo fogeyntiisa ilaahay baaba ah ka la weydiisanayo inuu taas dee isaga la weydiisanayo taa dafcigiisa la weydiisan ee la kaalmaysanayo wa calayhi korkiisana atuklaanu macnaa alitikaal ictimaad iyo tawakul iyo tala saarasho isaga korkii ayaabay ahaatay walilahi alxamdu walnicmatu walfadl walmina wabihi tawfiiq walcisma wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam subxaanaka allahuma bixamdika